asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuhu waa lansaar sturio ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar sturio lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari siyo haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu llahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaah wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah ama bacdu alfaslu alawal casharkii koobaad aliimaanu rumayn lilaahi eebbaweynaha gar lagu caabudo la rumeeyow tacaalaa dhaliil dhammaanteed eebba ka korree haadaa midkaan alfaslu ee xashirkaa ah min akhtari haadihi alfusuul xashiradan aan gelayno kan ugu halisan wey sha'nan xagga xaalka haddii la yidhaah oo midka ugu halisan waa acdamihaa acdami alfusuul fasalyaalka kan ugu weyni badan wey qadran xagga qiimi haddii la yihaa sababkii waa maxay id xayaatulmuslim ruuxa muslimkaa ah, noloshiisa kulluhaa noloshaas dhammaanteed taduuru noloshii waxay ku wareegaysaa calayhi fasalkan koobaad ama cashirkan koobaad bay nolosha muslimka ku wareegaysa watatakayaf noloshii muslimka waa haboobaysaa bixasabihi xasabi alfasli alawal fasalkan hore fiiradiisa iyo tixgelintiisa ayaa noloshii muslimka oo dhan ay ku habaysan tahay fahwa fasalkan galabta gallay aslul usuul asalyaalo kan ugu asalnimo badan wey fi nidaami hab gudihiisa alcaami guud habka guud lixayaati almuslim qofka muslimka noloshiisa u haba bikaamilihaa nolosha muslimka dhammaanteed intaasi waa arar alimaanu billaahi tacaala rumayn ee baweyne la rumeeyo intaasaa la sharxaya almuslimu qofka muslimkaa yu'min wuxuu rumaysan yahay billaahi ee baweyne tacaala eebba waa rumaysan yahay maxaa loo wadaa bimacnaa anahu muslimka yusadiq wuxuu maskaxda iyo maanka ka rumaysan yahay biwujuudi rab rabbi inuu jiro rabbi waataynu nidhi waa khaaliq wax uumay waa maalik wax hanta waa mudabbir wax maamula kolkaa qofka muslimkaa wuxuu rumaysan yahay inuu jiro axad maaliga oo waxhanta intuusan waxaanan ka hor khaaliqa yaan wixiiba la uumin maxaa la hananaya allahu khaaliqu kulli shay wax la arko eebba ka soo haray isagaa uumay idan inuu khaaliq wax uuma yahay maalik wax hanto yahay mudabbir wax maamulo yahay baa qofka muslimkaa uu rumaysan yahay oo maskaxda iyo maanka uu ku hayo biwujuudi rabbi rabbi hellanaantiis tabaaraka rabbi eeblaa watacaala nuskaan ka koree wa annahu rabbigaas caza kaadka uunkiisa idaylkood wajalla weynaaye faatiru samaawaat iraryaal eebbihii uumayu kelimatu fatara alkhalqu waalibdaac uumis kuma sinna waxa weeye uumis wax la uumo iyo bilaabid waxaan la uumay la bilaabay kun lagaaga horreeyey cidaad uga dayatay oo kaaga horreysay ma jirto idan kelimatu faatir uumis uu dunidiiyo uunkoo idil uumay ay la jirta bilaabis uu asaga bilaabay oon ciduu uga dayday oo uga horreysay ma jirto wax uga dambeeyey oo gadaashii wax umayna male wa annahu eebbaweyne asakaadka uun idaylkii wajalla eebbaweynaaye faatiru samaawaat ciraryaal toddobaha eebbihii uumee bilaabay waalardi wa faatiru alardi dhulalyaal toddobaha eebbihii uumay ee bilaabay inuu yahay baa muslimku rumaysan yahay caalimu lgayb waxa qarsoon iyo wa shahaadati waxa la arkaya muuqanaya labadaba eebbe isku si u yaqaano wixii lasoo dhaafay wakhtigiisii laga yimid oo aan muuqan iyo waxaan weliba la gaadhin ama adduunyada inta ka dhiman ama aakhiro waxaa jira iyo waxa haddeer lagu sugan yahay labadaasuu iskusu egyahay marka waa tilmaan keligii u gaara lama wadaago caalimu lghaybi washahaada waxa qarsoon ee ama lasoo dhaafo amaan la gaadhin ama haddeerba qarsoon iyo waxa muuqanaya labadaba eebba yaqaan ee arkaya ee og inuu yahay uu muslimka rumaysan yahay caalimu lgeyb waxa qarsoon eebbihii yaqaanay washahaada wacaalimu shahaada waxa la arkaya muuqanayana eebbihii yaqaan wey rabbu kulli shayin wax la arka dhammaantii allaha abuura ee maamulay ee leh wey wa maliikuhu maliiku kulli shay wax la arka dhammaantii allaha hanta wey laa ilaaha axad lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahaan mar hadduu keligii rabbi noqday wax la caabudayaana keligii wey laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga aynu tilmaanay rabbi ama ahaane walaa rabba mid wax abuuray ee wax hanta ee wax maamulana hayruhu isaga ma ahe mid kale ma ahanin wey hayruhu isaga ma ahane mid kale maba ahaanin waanahu ebe jalla weyna wacala uunkiisa ka koreeye mawsuufun wuxuu eebbe lagu tilmaamaa oos ku tilmaanan yahay bikulli kamaalin dhammaystirnaan iyo dhaliil-aan dhammaanteed wuu ku tilmaanan yahay munasahun eebba laga dheereeyo wey oo laga hufo can kulli nuqsaan dhaliil dhammaanteed xaggeedna eebbe laga hufo wey wadaalika sidaa aynu sheegnayna lihidaayat illaahi eebba hanuunintiisiibaa u daliila tacaalaa eebba korahaye lahu muslimka uu hanuuniyey qabla kulli shay intaadan cilmi iyo caqli iyo adilo iyo waxaaba soo gaarin horta bal eebba ha ku hanuuniyo sidaan sheegnayna ha kugu hanuuniyo maskaxdaada iyo maankaagana ha geliyo waa marka koowaad ka gadaalaad adile iyo fiirfiirsan doontaa wadaalika arrinkaasna bihidaayatiillah eebbaweyne hanuunintiisii wey tacaala eebba korhaye lahu muslimka uu hanuuniyey qabla kulli shay-in wax la arka dhammaantii ka hor humma isagoo eebba muslimkii saas uu ku hanuuniyey ka gadaal liladilla tusaalayaal baa warkaynu sheegnay na tusinaya annaqliya lasoo guuriyey rabbiga rasuul laga maqlay adiladii waa laba naqli oo wixii rabbiga rasuul laga maqlay caqli oo waxaad ku garan karta caqligaagaas labadiiba waa imanaya suma ka gadaal biladilla daliilyaal baa u daliila annaqliya rabbi iyo rasuul laga soo guuriyey waalcaqliya adilada caqliga lagu garan kara alaatiyati imanaysa naqligii baa horeeya idan caqliga iyo naqliga labadaa kee waayeela annaqlu baa waayeela oo wixii rabbi iyo rasuul laga maqlay ee daliila ee xadiidka qur-aana baa hogaamiyaa caqliguna qiimigiisii waxa wey waxaasuu garanaya labadii marka midna ma liito laakiin waxaa waayeela naqliga daliilka caqligana taabicuu uu yahay iska ilaali inaad caqligii waayeel ka dhigto naqligiina dabagalo ka dhigto wa kayfa daalika say ku ahaanaysaa waxa weeye aayad baa lagu sheegay muxkamoo sugan oo eebba soo dejiyey ama sunna haabita xadiid nabigii ka sugnaadaa laguu sheegay markaad maqashay kadib baa waxaad tidhi tan caqligaba ma gelayso saas markaad u hadlayso caqligaagaadaad hore ka dhigtay waa yeel caqligaagii baad waayeel ka dhigtay naqligiina dabagalaad ka dhigtay kolkaa waxaa tihi wixii caqliga galana waa qaadanaya waxaan caqliga gelinna yeeli maayo waad khaldan tahay marka sababta waxaa wey dadaan cidi ka caqli badnayn baa intaan naqliga imanin daliilkaa naqliga intaan qur-aanka iyo xadiidka soo degin nimankii qureeshaha ee maka degna ee ummadda u fasaxa badna uguna caqli badna waxay guursan jireen eedooyinkooda adooga markuu dhinto habartaa laga leexan jiray laakiin haweenkii kale ee eedooyin ah ee aabba qabay baa la aroosi jiray marka caqliga ku ogolaanaya inaad eedada arooso waa maxay waxa eebba yidhi subxaanah markuu la hadlaayey walaa tankixuu ma nakaxa aabaa'ukum min annisaa naag aabbaha guursaday ma waa hooyadaa oo kale waalidkaa wey walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa ilaa maa qad salaf waaba yeesheen wey waxaad hore u yeesheenee maray intaan naqliga imanin waaba gaar laakiin naqligii hadduu mar yimid ha u noqonin sanbalahay waxaa taa kasii liidatay oy samayn jireen ilmahay dhaleen ay duugi jireen ilmihii oo nool caqlina meeshii waa yaallaa baa lagu leeyay idan caqliga ku tusay in ilmo korkaaga alla ka soo gooyey oodan iib iyo aaqibo midna ku helay aada markuu eebba kusii kadib duugto waida almawuudatu su-ilat biayi dambin qutilat waida suxufu nusirat caqli meeshii waa yaallay saasaa la yeeli jiray misaal saddexaad timirtaa marka la baahdana la cuni jiray markii la dhargana la caabudi jiray caqlina waa yaallaa wixii waa timir adigaa samaysa oo dhoodhoobtay kolkaas xayawaanka kii adiga ad ka caashiqdo baa timirtii waa kaysiinaysa kolkaasaa waardiyeyntii laga qabtaa lays agtaagaya waa la hoganaya timirtii la sameeyaa la tuugaaya hadhow hadday gaajo timaadana labada gaar la dayo yaa gacantii laga fuuqsanaya waa la cunaya xaggee markaa caqli qiimi ku leeyahay haddaanan naqliga imanin mithaal afraad waxaa cibaado loo ogolaaday dhagax ilaahnimadii weynay ee eebba ma maahaane wax kaloo mudan aan la arag baa dhagax loo ogolaaday markaasaa rasuulna bashar loo diiday nebi maxamed rasuul matihid baa lagu yidhi malag muu rasuul noqdo yaa lilaahi alcajab dhagax baad ilaahnimo u ogoshihiin anigoo dadoo walaqad karabnaa bani aadama ilaah yirina rasuulnimo hadday diidantihiin aniga ilaahnimo shaqadeeda kuma jiro rasuulnimo in rabbi isoo diray keliyata baad ii diidantihiin dhagax baad naalanimo goshi afartaa misaal idinku filan marka caqliyiin iska jira caqligana qiimigiisa ha ku koobnaado inuu naqliga garto haddaad aayaddii iyo sunnihii garatid waa fiicanta ilaah wuxuu yidhi subxaana markuu aayaadkii sheegay wa tilka lamhaalu nadribuhaa linnaas wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun marka caqliga iyo naqliga naqligaa waa yeel caqligana naqliga ha garto laakiin inaad tidhaahid nas sugnaaday caqliga ma gelaayo oos caqligaagii kula qiimi bato ood caqligaagii waayeel ka dhigato kolkaasi waa ku gaaloobaysa idan aladillatu naqliya maa soo horeysa wixii rabbiga rasuul laga maqlay kow daliilka koobaad waxa weye ikhbaaruhu eebba waramidiisa tacaala eebba korahaya binafsihi eebba naftiisii baa hadlay oo warramay wuxuuna ka warramay can wujuudihi isaga inuu wujuudkiisii jiritaankiisii iyo helanaantiisii ayuu ka warramay wa can rubuubiyatihi eebba rabbinimadiisa uu uumay oos milkiyoos maamulo ayuu ka warramay lilkhalqi uun idaylkii axad ka abuuray ee leh inuu yahay ayuu asagii naftiisii noo sheegay wuxuu kaloo ka warramay waxaan asmaa'i sagaal iyo sagaashan magac oo qiimi badan oo eebbe leeyahay ayuu ka warramay wa sifaatihi tilmaano yaab leh oo qaarkood noo iman doono ayuu eebbe inuu leeyahay isku sheegay wadaalika warkaasna fii kitaabihi eebbe kitaabkiisa kitaabkaas gudihiisa uu warkaas ku sugan yahay kitaabkii alkariim wanaagga badnaa qur-aanka wa minhu kitaabka meelaha wararkaas lagu sheegay waxaa ka mid a qawluhu eebba hadalkii azakaadka uun idaylkii waja la weynaaye waxaa rabbi nagu yidhi ina rabbakum kum annaga wa waxa warka loo jeedina ee lala hadlaa waa wixii caqli loo yeelay wey waa malaa'igtii waa jinnigii waa insigii ina rabbakum intiina waxgaradka ah axadka idin abuure idin hanta ee idin maamula allahu rabbiga gar lagu caabudo wey kaasaa idin rabbiga ah. kolkaa lahaantii layslahaa iyo cibaadadii iyo axadka waxii la caabudayay labadaba eebbaa iskale lalama wadaago ina rabbakum adinka rabbiga idin abuuray idin hanta idin maamulaya allaahu maxbuudka gar lagu caabudo wey aladii allaha khalaqa toddobadaa cir iyo toddobadaa dhul afar iyo tobanka fii sitati ayaam muddada yaraanteeda adag lix maalmood gudahood ayuu waxaa ku maquuniyey qadarkii baa intaa leeka wa ila marka la uumaayo cirka iyo dhulka wax la yiraa maalin iyo habeenba ma jiraan kolka irka dhulka la lawmay ayaa maalin iyo habeen dhasheen laakiin saynu u garana muddadii waxaad dhici lahayd toddobadan samee ballaarkan iyo baaxaddan leh iyo toddobadan dhul ee ballaarkan iyo baaxaddan leh ilaah muddadii uu abuurayay maxay la ekay isweydiin lahayd isweydiin waa dhammaatay fii sitati ayaam maalmayaal lixa gudahood fii qadri sitati ayaam maalmo lixa in leeg gudaheed buu ku uumay fii suurati qaf intaa waxaa ku jirta walaqad khalaqna samaawaati waalard kolkii fii sitati ayaam wamaa masana min luquub haddana uumidda aanunay wax dhiba oo naga gaaray male adigana haddii jiidagaan biyaha lagu dhiibo ood meeshaan gaarsiiso adoo hiraan hira keliyaha bud ku soo yihaahe wamaa matana min luqub limaada waxaa weeye qofka hawshuu qabtay wuxuu ku dhibtoodaa hadduu farxa la galo waxaa duudkaaga ku qaaday gacantaada ku qaaday lugahaaga ku samaysay madaxaaga saartay yaa lagu nooga eebba hawshuu qabanayo isaga ismaba gaaraane inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun markuu rabo wax inuu ahaysiiyo amar buu bixinaya wixii buu leeyahay ahaw wixiina waa ahaanaya idan see u daalaya adiga daalkaaga jidaad leeda xoogaa jusaad akhriday qur-aan ama waa ka badsi subaxaad gaarsiisay jaamaxaad kor u haysay markaasaa gacmihiina ku suuxeen ishiina ku wareertay luquntaad saan u ku deeg dhabantay waxaa kuugu waxan hawshaad la baashirtay inamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun kolkaa qowlkiisa waa xaq qowluhu alxaqu walahu lmulku wallaahu yaquulu alxaqa wamaa masala min liqub run wey intaan waxaas uunay oon muddo gabana ku uunay ayaan wax dhibo iga gaarayna la arkin waa la iskaa baraya markaan warsaana ha u qaadani waa warbixin ilaah baa adiga iskaa baraya saan u baro isuu kaa sheegay inuu saan yahay maskaxdii yamaanka geli oo u baro waa adiladii naqliga ahay bal wuxuu eebba noo sheegay subxaana lix maalmood inay badan tahay ee haddii uu rabo ilbiriksi uu ku samayn laha wamaa amruna ilaa waaxidatun ka lamxin bilbasar haddii uu rabo ilaa ka lamxi lbasari aw huwa aqrab in la isu qabtoo la kala qaaday qadarkeed ama ka yar uu waxaan ku samayn karay iyadaa nafteeda lix beri in la gaarsiiyana tacliimaa ku jirta annagaana la baraayey waxaa xadiid ku sugnaatay in uu rasuulka yihi ilaah wuxuu jecel yahay idaa camila axadukum camalan an yutqina haddaad hawl qabanayso hawsha sug ka ilaali zigzaag iyo shaanga iyo falmartiyeyn iyo ka ilaali idan hawsha sugideeda iyo kusugnaanteeda nala barayay wa ilaa awooddiisa kun fa yakuun bayba intuba ku ahaan lahaayeen haddaba adiladii naqliga ahay ina rabbakum axadka idinle le allaahu eebbaweyne wey aladii allaha khalaqa uumay asamaawaati ilayaal toddoba ah waalarda walyaal toddoba ah fii qadri sitati ayaam maalmayaal lixa qadarkood gudaheed ku abuuray suma ka gadaal markuu sameeyey oo uunkii dhammaystiray kadib buu istawa eebba ekaaday cala alcarshi carshiga korkiisa carshiga acdamu almakhluuqaat wa acla almakhluuqaat uunka lawmay oo dhan buu u sarreeya toddobada samo baa carshigu ka sarreeya intii eebba umay buu u korreeyaa waana u weyn yahay allah ka koreeya keligiis marka istawaha kolkuu eebba uumay uun idaylkiisa ayuu uunku uumay cilmi iyo qudriya awoodna ku koobay isagiina waa ka koreeya suma sawa eebba waa ekaaday istiwaan ekaasho yaliiqu bijalaalihi waxdamatihi u cunama sharaftiisa iyo weynigiisa fawqa carshihi carshigiisa ka kor wamaca daalika haddana carshiga oo ka sarreeya toddobada samo eebbana uu kasii sarreeyo laa takfaa calayhi khaafiya fi lardi walaa fi samaa wax ka qarsoon ma le xaggee uga qarsoomaya wax kasta gacantuba ku haya litaclamuu inaad ogaataan ana allaha calaa kulli shayin qadiir wa ana allaha qad axaada bikulli shayin cilmaa wa axsaa shayin cadadaa aqoon iyo tiro iyo awood buu uu idaylkii ku koobay isagoo fawqa carshigii ah carshiga korkiisa sees u yahay asagaa yaqaan ma naqaan anaga asagaa yaqaan annaga ma naqaan xaqiidadii salafu saalixa waata inaan la bedelin oon la habaynin ee nusuusta loo rumeeya say u timid haddii macnaha uu noo muuqdo alxamdulilah hadduu noo muuqan waayena annagaa gaari waynay wallaahu yaclam eebbaa wax walba yaqaan wa antum laa taclamuun halla ma taqaanin haddaan wax bartood ogaanayna waxaad ogaateen waa wax kumaal wax yar wey wamaa utiitum min alcilmi ilaa qaliila idan sumasta waa eebba waa ekaaday cala alcarshi carshiga korkiisa yuqshi ley eebba habeenkii wuxuu ku daboolay annahaara maalintii habeenka iyo maalinka way isku aburan yihin saad u garataa lagugu sheegay dhiil iyo daboolkeedoo kale waal iyo daboolkiisa way isku aburan yihiin waana kala yihiin haddaba habeenkii iyo maalinkii waa kala yihiin waana isku aburan yihin marka haddaad habeen joogtid maalin ma haysid haddaad maalin joogtid habeen ma haysid qadar u dhexeeyo soodina oo lagu kala garsano mabale waa isku aburan yihiin haddii habeen aan ku jirno maalin xaggee jirtaa ma ogin haddaan maalin ku jirno habeen xaggees jiraa ma ogin kan hadduu tagay xaggees aaday ma ogin ka yimid xaggees ka yimid ma ogin sida gacantana loogu haayo arag saan addoommo u nahay aan waxba hayn arag habeenkii iyo maalinkii laysku aaburay ee falagee wareegaysanayay ee korkaayna marayay anaan waxba ka ogayn weli wax saalimiin kibirtay ee jinni iyo insiba leh fircoon iyo ibliis ka soo bilow habeenka iyo maalinka anaa uumay waxay yidhaha laleeyahay limaada waaba la fahmi laayahay aada adiga samaysay joojiye garashadoodii yaan balaanahay waxaan sidee yihiin ma ogin yukshi leyla habeenkii wuxuu ku daboolay annahaara maalintii yadlubuhu yadlubu leylu habeenka wuxuu raadina hu nahaarka xadiidan deg deg sanka isku hayaano way shirbinayiin kolkaa kan hadduu yimaado kii kale waa kana kan hadduu taga kii kale waa kana kolka israadin deg dega bay israadinayeen axadkaasaa rabbigiinaa wey waxaan waa tilmaan iyo tacliim la ysku daray ilaaha isu keen sheega xagna ilaaha nala baraya washamsa qoraxuu uumay waalqamara dayuxuu uumay waanujuuma xidiguu uumay musakharaatin intiiba waa la fudaydiyo biamrihi mid la arkaba abuuridii u abuur maayey iyo shaqaduu shaqayna amar eebbawe waataan nidhi hawshuu qabanayo amarunbuu bixiya kolkuu amarkaa bixiyana shay la arkaba siduu rabo uu ahaanaya haddaba qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha oo la wada sahlay hadday dhacayaan iyo hadday soo baxayaan iyo abuuridoodii hore biamri amar eebbaa intaba lagu sahlay ogeysiis dhegeysta marka alaa sanabahu waxlamow saan haddii la idinku waramay baraaruga ogaada lahu eebba keligii baa leh alkhalqu uun idaylkiis eebbaa leh lalama leh waalamru amarka uunka lagu uumay oo kun ahna eebbaa leh idan adiga intaad wax kun tiraa ma ku ahaanayo haddaad ooman tahay oo tiraa bakeeri biyow ii kaalay ma ku imaana maxaa amarkaaga ku noqona walaashay ilmaha iyo islaanta aaday ku kasi waayaan adigoo saan yeela ama ha yeelina leh yaa lagu dardara laakiin eebba ma lagu dhacaa maya si cumar baa yidhi haddii la yidhi alaa lahu lkhalqu walamru uun iyo amarka lagu uumay uunka labadaba alla keligiisaa leh bal qofkii wax sheeganayaan aan maqan leh fal alaa man lahu shay qofkii wax leh falyadlub bal waxaad leedahay la ogaadee wax sheeg maxaa dalbi waxaad leedahayna male waxaad dalbi kartana male alaa hooyay tanabahu baraaruga waclamuu ogaada lahu lilaahi eebbaweyne keligii waxda alkhalqu uunka iyo waalamru amarka uunka lagu umay labadaba keligiisa leh lalama wadaago kol hadday saa arrinta tahay tabaaraka allahu rabbualcaalamiin aayadda gabagabada ama khatmigeeda yaa buu leeyahay tabaaraka allah eebaa ceeb la-aaday allihii rabbulcaalamiin uun idaylkiisa abuuree lahaaya hantay wa qawluhu eebba weyne hadalkiina waa uu daliil waa daliil naqliya lamaa goortii uu naada eebba u yeedhay nebiyahu eebbaweyne nebigiisa muusa ahaa calayhi muuse korkii asalaam nabadgelyaha ahaatee muuse haddii loo yeeraayey xaggees joogay bishaati ilwaadi bishaati ilwaadi toga qarkiisa hilada ama xeebta toga qarkiisa shaati waxaa weye hilada iyo qarka iyo xeebta bishaati ilwaadi togii qarkiisa hadduu muuse joogay al ayman ee muuse midigtiisa ku aadana fi lbuqcati goob almubaarakati la barakeeyey goobta la barakeeyey waa goobtii nebi muuse uu rabbi warkiisa ku maqlay nebinimadana lagu siiyey wey idan goob barakaysan wey tuuri siina wey markaasaa eebba u yeeray muuse munaajaad baa eebba la sameeyey nebinimaa lagu siiyey kolkaasaa muusena alla karaameeyey oo nebi rasuula eebba ka dhigay reerkii loo diray banu israa'iilna ilaah baa ku karaameeyey idan goobta ayaa barakaysan nebiga naftiisa ayaa barakaysan idan waxaad garatay barake waxa la yidhaah eebbaa leh waxaa la leh waxaa la wixii eebuu barakada siiyo fi lbuqcati almubaaraka waxaad haysaa goob barakaysan waa meeshii nabi muuse lagu cale masaarigu fii laylati mubaaraka habeen barakaysan waa laylatu lqadri wa baaraknaa calayhi wa calaa isxaaq axad la barakeeyo bashara nebi ibraahimu qur-aanka wahaadaa kitaabun anzalnaahu mubaarakun kitaab la barakeeyey idan kitaab barakaysan iyo habeen barakaysan iyo goob barakaysan iyo dad barakaysan iyo geed barakaysan min shajaratin mubaarakatin marka wixii ebe baraka ku sheegay baynu baraka u garanaynaa oon maskax iyo maanka ku qaadayna waxaan ebe baraka ku sheegin annaga baraka ku sheegi mayno edab lalahaada wey adilada naqligaa lagu xirnaada wey kolka fi lbuqcati almubaaraka goobtii la barakeeyey min ashajara meeshaas nabi muuse looga yeeray geed baa ku yiilay geedkii muxuu eebbe yidhi yaa muusa muuse hoy ini meesha cidlo wey wax jooga male markaa muuse waa wareeri leh adigoo cidlo jooga haddii lagu yeero waxaan ku yeerayaa waa jinni miya insi miya malaa'ig miya yaa muusaa baa la yidhi hadduu muuse maqlay laguhu fiiqay waxaa lagu yidhi inii aniga kuu yeera ana tawkiid wey axad kaleba me axadkaan kula hadlaayee kuu yeera allaahu rabbigii gar lagu caabudaayo axadkaan muuse kuu yeedhay haddahinyaa ii yeedhay ma jinniya ma insiya ma malaa'iga idlaan jooga keligayaan ahay yaa ii yeedha waxba ha isku buuqin asiladaasna ha abuurin innii aniga ana aniga kuu yeedha allaahu rabbigii gar lagu caabudayaan ahay rabbulcaalamiin uun idaynkiisa axadkii abuuray eelahaa ee hantay baa aniga awo wa qawluhu rabbi hadalkiisna adiladii naqligahay ayuu ka mid yahay wuxuu eebba yidhi inanii aniga ana aniga ba allahu gar mid lagu caabudaa axad gar lagu caabudoon aniga ahayn ma jirow inanii aniga ana aniga keligay unba allahu gar lagu caabudaa laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa ana aniga ma ahan wixii cibaado ah ee la sameeyo ee eebba kayrkii la aadiyo waa cibaado edab darro laguna cadaab mudanayo kamaa qaala caza min qaayl inakum wamaa tacbuduuna min duuni illah xasabu jahannam antum lahaa waariduun idinka iyo waxaad eebba ka soka caabudaanba naartaa idinku afbilaabanaysa low kaana haaulaa waxaad caabudaysaan hadduu ahaan laha aalihatan budiya waal uluuhiya waa kala laasimayaan waa isku aburan yihin maa hiya rubuubiya waa sheegnay wax la uumo wax la milkiyo wax la dilo wax la nooleeyo roob la keeno cunto la keeno cudur la keeno caafimaad la keeno qof uu dhasho qofna uu dhinto hawla-aan la qabtaa rabbinimo la yihi kolkaad ogaatay rabbinimo yaale eebbe keligiis kolkuu keligiis rabbi noqdayna in la tuugo oo la baryo oo laga cabsoodo oo loo tukado oo loo soomo oo loo xajiyo oo laga cabsado oo laga haybayso intaana uluuhiyaa la yidhah cibaado wey isaga yaale marka labadii waa isku aaburan yihin rubuubiyadaa horeysa haddaad og tahay waxaan isaga ahay oo hawlahan qabta rabbinimada abuuriddii iyo hanashadii iyo diniddii iyo noolayntii wax le haddaad og tahay xaabud haddii kale edab lahaw falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun ilaah lamid ha u yeelina adinka og inaan wax lamida jirin marka rubuubiyada waa fitri muslim iyo gaal murucba kama dhicin min qadiimi zamani waxadiidi abuuridda basharka hadday bilaabatay oo aadam laga soo bilowday rabbiniman layskuma qabsanin labana kuma wada hadlin ila alaan lama hayo oo adduunyadu ay dabateerata adduunyadii gabagabay maraysa waa dhammaad lama hayo wax yidhaahda anaa wax dila wax nooleeya roob keena cunto keena ir uumay dhul uumay habeen uumay maalin uumay wax sheegta lama hayo bal waaba fahmi laanahayba waa garan laana laakiin dagaalka muxuu ka dhacayaa daa'iman wa abadan oo rususha iyo reeraha loo diray waxay ku kala dhintaan aluluhiya oo cibaadadii ah ee rabinimada kama makamadhicin qur-aankaad ku arki doontaa aayaddaad akridaba qul man yarsuqukum min asamaai waalardi aman yamliku samca walabsaara waman yukriju alxaya min almayit wa yukriju almayit min alxay waman yudabiru lamra as'ile wey fasayaquuluuna allahu gaaladii wey ilah baa saas yeela wey walain sa'altaw man khalaqa asamaawaati waalarda irdhul yaa umay layaquuluna allah haddaba alrubuubiya muranka ma dhicin waxayba ku haysana male laakiin aluluuhiya fa anaa tusrafuun fii suurati almuuminuun baa noo iman doonta qul man rabu samaawaati sabci wa rabu alcarshi alcadiim sayaquuluna lilaahi qul man biyadihi malakuutu kuli shayin wahuwa yujiru walaa yujaaru calayhi in kuntum taclamuun sayaquuluuna lilaahi qul liman ilardu waman fiiha in kuntum taclamuun sayaquuluuna lilahi markaas rubuubiyada layskuma haysto eebba banaankaasay u taalla uluuhiyadii baa laysku haysaa kolka dabaalnimo waxaa weye axadan rabbi ahayn inaad caabudid axadkii rabbi ahaa ee cibaadada lahaa inaad ka leexisid midda lagu cadaab mudanayana waa midda uusan eebana weligii ka duudsi qaadanayn ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalik anigii rabbi ah marka layga leexdo oo uunkaan uumay iyo aniga la simo taa ka duusi qaadan maayo lain ashrakta layaxbaطana camaluka walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun waman yushrik biاllah fakaanamaa khara min aلsamaa fatakطafuhu الطayru aw tahwii bihi الriixu fii makaanin saxiiqin inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi اljana idan rububiyada layskuma haysto uluuhiyadii baa eeba banaankaa looga mari laaya markaasuu yidhi inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana faacbudnii muuse aniga allah icaabud alla kale ma jirin waaqimi salaata salaada toosi lidikri aniga faallintayda oo salaada gudaheeda laygu faallinayo taad aragteen salaaddu maxay ka bilaabataa allahu akbar xirasadii wey maa macnaaha allahu akbar maxay tahay waxaa wey eebbaa wax walba ka weyne intaad isuftay soo cadayatay abaysatay darkaaga kii u fiicnaa qaadatay limunaajaati rabbi umuqaabalati ilaan ilaahay weynaayo waaxidkaa baad qaabilaysa kolkaasa ishagaajisay si fiican isu taagtay kolkaasaa sidaa tidhi gacmaha allaahu akbar calaa calihii eebbaad aadisay intii kalena duurkaad aadisay macnaheeda waa maxay ulajeeda yaab lay leedahay waxa weeye eebba wixii kaa soo haray gadaalaan mariyey kuma jira warkoodow gacanta gankeedii madow ee saa laleeyahay gadaal loo firdhina adiga eebbaa maahana wixii kaa soo haray warkooda kuma jira wey war iska turi kuwa kolkii kuwaan la galaalaatiyey yaa la yihi adiga allaahu akbar wixii kaa soo haray oo dhan adaa ka weyn markaas haddan sheegad la galay ammaan laga bilaabay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani iraxiim maaliki yowmi iddiin sida hawlihii loo waday ihdina siraad almustaqiim adaa yaqaan oo wax ku toosin kara midka toosan igu hanuuni wey idan allaahu akbar samic allah allaahu akbar markii la tukanaa salaada haddii la foorsana haddii kor loo kaco haddii la sujuuda haddii la rukuuca subxaana rabbiya alcadiim wabixamdihi haddii la sujuuda subxaana rabbi alcalaa wabixamdihi haddii la kaco allaahu akbar haddii la fariisana allaahu akbar lidikri waa taas wala dikrullaahi akbar <coughs> waaqimi salaata ina salaata tanhaa cani ilfaxshaa'i waalmunkar wala dikrullaahi akbar ammaanta eebba la ammaana ee la xusa ah salaad iyo wax walba ka weyn idan waaqimi salaa muuse salaada toosi lidikri liajli dikri aniga eebbaa ammaanidayda xusidayda sheegidayda darteed la toosi salaadow salaaddii ma garateen qiimigeeda inay tahay cibaadatun qadiimatun cibaado eebba lagu caabudi jiray horraysay min aadam laga bilaabo ilaa aakhiri dunya ma aha salaada innaga wax nala kawsatay ninkan salaada joosi laleeyahay nabiyullaahi muuse wa qowluhu rabbi hadalkiisiina waa daliil naqli ah fii tacdiimi nafsihi ilaah markuu naftiisa weyneynayey wa dikri asmaa'ihi magacyaalkiisii hadduu sheegaayey wa sifaatihi tilmaanihiisa asmaadii ilaah iyo tilmaanihii dhegayso wuxuu eebba yidhi huwa rabbi kar lagu caabudo waxaa allahu eebba weyn alladii allaha uusan laa ilaaha axad la caabudi karaabaa jirin ilaa huwa keligiis maahaane caalimu lgeyb waxa qarsoon alla yaqaan oo marka la leeya waxaan waa qeyb makhluuqou qeyb ka yahay ilah agtii qeyb ma yahay oo isaga caalimulkeybi wa shahaadow wixii la arkaaye loo jeeday iyo wixii maqnaa agtiisa waa ka siman yihiin caalimulkeyb waxa qarsoon eebba yaqaan wey washahaada waxa muuqanaya eebba yaqaan wey huwa keligiis oo arraxmaan naxariis badane uunkiisa idayrkood naxariis ku ekeeyey arraxiim mid gaar ahaaneedo wa kaana bilmuuminiina raxiiman inta rumayse raacday naxariis gaara ah oo jannadiia oo isugu naxariisto labadaa naxariisbu waa leeyahay kolka asmaana waa tahay sifaadna waa tahay huwa waxaa rabbi gar lagu caabudaa allaahu eebbaweyne alladii allaha laa ilaaha axad gar lagu caabudo uusan jirin ilaa huwa isaga maahaane allihii almaliku dawliga ahaa alquduus ufnaa ee ceeblabaha asalaam dhaliil iyo nusqaan iyo xumoo dhan ka nabadgelay almu'min inta rumaysee raacda aan dafirin ee wanaagay sameeyeen u rumeeya almuhaymin allaha uunkiisa bilaashada aan wax ka dayacan jirin alcasiis allaha gobtaa cid walbana ka adag aljabbaar allaha uunka dirqiya ee sanduleeya almutakabir allaha wax walba ka sarreeya alasmaa wa waa aragteen yaa tilmaantaas leh keligiis yaa la wadaaga laa wallah wax la wadaaga male kaasaa alla awood kolkuu sidaas yahay baa wax la garab wada inta uu ilaah la garab wado waxaa lagu radiyey subxaana allah ilaah ceeb la-aan badana camaa wixii ay yushrikuuna la wadaajinayeen wixii makhluuqa ee tilmaanihiisa ay ka qayb geliyeen mushrikiinta sidaa marka tawxiidkii loo caddeeyey baa dadka weli qaar la kari laayahay oy ilaah garab wadaan uunkiisii ama malaa'ig ha ahaadeeno ama bashar ha noqdeeno ama dhagax ama xidigo qolaba waxay jeceshahay qoladaasaa waxaa lagu yidhi subxaana allah alla ceeb la-aan badana amaa wixii baa alle ka hufnaan badan yahay ee yushrikuun gaalada la wadaajinayaan eebe oo unkiisa huwa rabbi kar lagu caabudo waxaa allaahu eebbaweyne alkhaaliq uunka uuma wixii hore loo umayna waa umay wuxuu dib u umayana waa umaya albaari uumiddaa la bilaabay loogama horeyn loogamana dambeyn lagamana garab uumin wa almusawir ilaaha jaangooyow oo axad la arka oo uunkiisa kamida siduu u samaysan yahay yuu u jaangooyey almusawir allaha sawiroo uunkiisa siduu yahay u sawira u suureeyo wey lahu eebba keligii baa le cid kaloo lale lama arko alasmaa magacyaal alxusnaa wanaag badan oo magacyaalka eebe magacyaal lamida ma jiraan limaada sidaan daatadiisaba daata ulamida u jirin baan magaciisana magac lamida u jirin waxaa markaa isku beegan magacyaalkiisa iyo daatadiisa haddaba magacyaal wanaag badan oon wax lamida jiri keligii baa le lahu eebbaweyne keligii baa le alasma magacyaal alxusnaa wanaag badan yusabbixu waxaa hufa lahu eebe oo dhaliiliya waxaan u qalmin ka hufa maa uunka fi samaawaat cilalyaal gudahood ku sugan waalardi dhulalyaal gudahood ku sugan waxaa uuna ee ciral ku sugan rabbi bay hufaayaan tasbiixdaas eebbe la hufaayo innaga basharkaa mideena unbaynu naqaanaa inta kale ma naqaan walidaalika yaquulu rabbunaa tabaaraka wa tacaala eeba wuxuu yidhi arrintan markuu noo sheegaayey wa in min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum wax jira oo uuna ma jiraan ilaa hadday jiraan ilaah bay u walaakin laa tafqahu tasbiixahum adinka uunka ma af taqaanaan tasbiixdoodana ma garanaysaan allaa garanayow yusabixu waxaa hufa lahu eebe maa uunka fi samaawaat ciraryaal gudahood ku sugan waalardi dhulalyaal gudahood ku sugan waa huwa eebbe keligii baa alcasiis sharafla addoomihiisii ka adaga alxakiim alla maamul wanaagsan oo murti badan oo wax la arkaaba meeshuu ku habboon yahay dejiyow wa qowluhu weli waxaa socotaa adiladii naqliga ahay eena tusinaysay rubuubiyada fii ammaan calaa nafsihi isagoo eebba dushiisa ammaanaya ayuu wuxuu yidhi alxamdu mahadsay u dhan tahay lilaahi rabbiga ger lagu caabudo keligii baa leh allihii rabbialcaalamiin uun idaylkii abuuree lahaaye maamulayey allihii arraxmaan uun idaylkii u naxariisanayey alraxiim uunka qaarkii si gaara ugu naxariisanayey maaliki yowmi abaalmarinta maalinteeda allaha boqorka aw wa qawluh fabihadalkiina adiladii rububiyada naqligay ka mid tahay fii khitaabina annaga markii eebba nala hadlaayey ayuu wuxuu yihi naxnu lmuslimiin intana muslimiinta ay ku kooban yahay warkan wuxuu eebba inugu yidhi wa ina haadihi diintatan waa qur-aankii ayaa ummatukum diintiinii ah ummatan iyadoo diina waaxidatan mid keliyataa wa ana aniga keligay ayaa rabbi kuma maxaad ogaatay marka diinna midii eebba dejiyey keligeed wey rabbina isaga dejiyey keliyata wey idan tacliim iyo tarbiye wey waa lagu edbinaya waa lagu agaasimaya waxbaa lagu baraya diinna waxaad u karataa wixii anigaan soo dejiyey waxaan aniga eebbaa soo dejinin diin hamoodin rabbinimana aniga keligay marka siduu isugu kan sheegay wa ina haadihi midaan ummatukum diintiinii wey ummatan iyadoo diina waaxidatan oo mida wa ana keligay baa rabbukum idin abuuray idin leh idin maamula uluuhiyadii dhegeyso kolkii rabbinimadii lala baray facbuduun aniga keligay caabuda ilaa rabbinimadiiba liilama wadaageen cabdullaahi ibni mascuud baa nabiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam camal la qabta kee u wanaagsan inaad eebba xaguddoodan wax la wadaajinin camal la sameeya maxaa ugu xumaan badan an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak ma intuu keligii ku umay baad keyrkii caabudaysa facbuduun wa fii aayati lmu'minuun aayaddii suuratu lmuuminuun middan waa suuratu alambiya wa ana rabbukum anaa rabbigiina ee fataquun iga dhowrsadow waxaa caradayda iyo cadaabkayga idinku imaanayo iska ilaaliya marka amaan dhahnaa wixii ilaah noogu caroonayo amau nagu cadaabayaa ma naqaan waa naqaanaa alkufru waalmacasiyu waa gaalnimo eebe lagu gacan sayriyo in la casiyo eebe oo ama wuxuu ku faray la dayaxo ama wuxuu kaa reebay lagu dhiirado waa kaa wuxuu ka haroonayo kolkaasuu fataquun iska ka ilaaliyo idin dulmi maaye adinka ka fayga gelina wey aniga haddaan eebbahay idin dulmi maayo dulmina igama suura galo ee idinka ha kasbanina wa qowluhu eebba hadalkii fii ibtaali dacwaa wujuudi rabbin rabbi inuu jiro sheegashadeed baabiinteed wuxuu yidhi siwaa siwaahu ka soo haray aw ilaahin ilaah hayruhu inuu yahay fi samaawaat ciraryaal gudahood aw fi lardi ciraryaal gudahood inuu jiro macbuudaan isaga ahayn isagoo baabiinaya ayuu wuxuu yidhi qawluhu hadalkiisa low kaana hadduu ahaan lahaa uusan ahayn fiihimaa ciraryaalka iyo dhulalyaalka gudahooda ama fiihimaa adduun iyo aakhira gudahooda aalihatun macbuudyaal hadday jiri lahaayeen wayanba jirine ila allah eebaweyne maahane laa fasadata waaba kharimi lahayow limaada adigaba waa taqaanaa xukun dad badan isla hayo inuusan hagaagay shirkan wax isku darsatay marun bay iska hor imanaya kuwaa khayaaniya dhagargalaya ama wax dayacaya kolkaa inay kala dhintaan ma dheera haddaba hadday jiraan wax eebbayaala oo eebba waxla leh adduunyadan cimrigeeda uu tiro badan yahay een wax yaqaana jirin isaga eebba ama ahaan cimrigeedii wax yaqaan run ahaan ma leh axaadiis iyo riwaayaad daciifaa soo aroortay cabdullaahi bin cabbaas lagu nabaayo la leeyahay adduunyada cimrigeeda waa toddoba kun oo sanaa la yidhi ma sugnaanin markay bilaabatay ilaa maanta aynu joogno muran ka dhacay ma hayno qoraxdii intay ka soo baxda intana waa u dhacda waxfad khalalaa iyo murana taasaaba na tusinaysa caqliyan inuu keligii yahay ee haddii lagu weheliyo arrinta oo rabbinimada lagu weheliyo dagaal iyo muran iyo arrimo kala dhicida low kaana hadduu ahaan lahaa fiihima samaawaadka iyo dhulalyaalka aalihatun macbuudyaal ila allahu eebba maahaane lafasadata way kharimi lahaayeen taladaa laysmaan lahaa dagaal baa dhici lahaa mid baa la jebin lahaa mid baa adkaan lahaa fa subxaana allah ee eebba eeblaaan badana allihii rabbiilcarshi carshiga uunka ugu weyn lahaa camaa wixii ay yasifuuna ku tilmaamayaan intaasi aladilatu naqliya oo qur-aankii laba adilada kale naqliga ikhbaaru naxwin in la eg baa warbixisay maxay la eg tahay min miatin wa arbacatin wa cishriina alfan boqol iyo labaatan iyo afar kun boqol kun labaatan kun afar kun boqol iyo labaatan iyo afar kun aa warbixisay min alambiyaa nebiyaashii eebba ka mida waalmursaliin akhyaartii la diray ka mida intaas waxay ku warbixiyeen boqol iyo labaatan iyo afartaas kun biwujuudillah eebba jiridiisa tacaalaa kolahay waxaan rubuubiyatihi eebba rabbinimadiisa u uumees maamulees leeyahay lilcawaalim uunka kullaha dhammaantood wa can khalqihi eebba uumidiisii bay sheegeen tacaalaa eebba korahay lahaa lilcawaalim uunkii u uumay iyo wa tasarufihi maamulidiisa fiihaa uunka gudihiisa uu ku tasarufayo ayay sheegeen boqol iyo labaatan iyo afar kun wa can asmaa'ihi magacyaalkiisii bay sheegeen wa sifaatihi tilmaanihiisii bay sheegeen wamaa minhum boqol iyo labaatan iyo afartaas kun ka mid maaha min nabiyin hal nabi walaa rasuulin hal rasuul ilaa waqad kalamahu llah allah la hadlay tacaala eebba korahaye aw baxasa ilaah baa diray ilayhi nabi la arko iyo rasuul la arko rasuulan buu u diray aw alqa eebba waa dejiyey fii rawxihi rawxi nabiyi waarasuuli rasuulka iyo nabiga qalbigiisa qalbigaa gudihiisa maabuu eebba ku dejiyey wax uu yejzimu gooyo nabigi iyo rasuulkii macahu waxaa lagu dejiyey mixi annahu waxaa lagu dejiyey kalaamullah eebbaweyne hadalkii inuu yahay wa waxyuhu inuu yahay waxyigii eebbe uu u waxyooday ilayhi nabiga ama rasuulka haddaba fa ikhbaaru hada alcadad tiradaas warbixinteeda alkabiir ee weyn oo boqol iyo labaatan iyo afar kuna haddana min safwati alkhalqi waxa eebba uma intii laga doortay ugu qiimi badnay wa khulaasati albashar gibilayda ama dadka intii laga meehaahay ee laga socsocaya yuxiilu alcaqlu caqligaaba diidaya caqligii albashariyu ee basharka loo nisbeeyey takdiibahu boqol iyo labaatan iyo afar kun intii uunka ka dhaqaaqdaya dadkana laga doortay waxay isku raaceen saaad u beenaysaa sidee wey shixlaa baa tahay kamaa yuxiil sida u diidaayo caqliga tawaatu haada alcadad tiradaa boqol iyo labaatan iyo afar kuna heshiinteeda ay cala alkadibi been korkeed ku heshiiyaan iyadan caqligaanba ogolayn wa ikhbaaruhum iyo inay boqol iyo labaatan iyo afar kun sheegaan bimaa waxayan lam yaclamuu ogeyn oo alla waajir ay yidhaahdaan fayataxaqaqu ayan suganin oo wayajzimu ayan goynin bisixatihi inuu caafimaad qabo wayatayaqanu ayan hubsanin wa hum iyaga aan sheegaynana oo boqol iyo labaatan afartii kuna min khiyaari ilbashar basharka dooraryaalkiisii wey wa adharihim adhari ilbashar basharka kuwii ugu daahirnimo badnaa nufuusan xagga nafta wa arjaxihim arjaxi ilbashar basharka kuwa ugu cuslaa cuquulan gara wa asdaqihim asdaqi ilbashar basharka kuwa ugu run sheegsanaa xadiidan war ayihiin saddex dalilka saddexaad ee miim waa laga tegay malaayiin waa balaayiin rumayntooda min albashari dadka ka mida iyo waictiqaadihum ictiqaadintooda ay laabta ku hayaan biwujuudi rabbi rabbi jiritaankiisa subxaanahu rabbi nasahna iyo wa cibaadatihim iyaga caabudintooda ay lahu lilah eebba caabudeen iyo wa daacatuhum waryeelidooda ay iyaahu rabbi adeeceen fii xiini wakti gudihii ana alcaada sida la yaqaan albashariya ee dadka ucaadada ah ay jaariyatun ku dareersatay bitasdiiqi ilwaaxidi qof keliyeeta yaaba warkuu sheega waa runtaa la yihaa ee boqol iyo labaatan iyo afar kun waray sheege iyo wal isnayn labaaba loo rumeeya fadlan iskada can iljamaaca saddex qor afar qof wixii laga maqlay waalumma umad laga maqlay waalcadad tiro war laga maqlay aladii cadadka laa yuxsa aan la koobi karin min annaasi dad kamida maca shaahidi alcaqli caqligiina uu u marag furayo iyo walfitra abuuridii la is abuuray baa eebba jiritaankii u marag furaysa calaa sixatima shay caafimaad qabidii korkeed ay aamanuu rumeeyeen boqol iyo labaatan iyo afarka kun ihimaaga oo jiritaankii eebaa oo wa akhbaruu ay ku warrameen canhu xaggiisa oo jiritaankii eebaa waxabaduuhu ay rabbigii caabudeen oy wataqarabuu u dhowaadeen ilayhi eebbaweynow afar daliilkii naqligahaa iyo afraad ee rabbi jiridiisa ku tusinayay ikhbaaru lmalaayiin malaayiin warramideed wey min alculamaa kolkii nebiyaashii iyo rusushii laga yimid malaayiin min alculamaa ka mida ayaa warrameen can wujuudillah eebbaweyne jiriddii xagge wa can sifaatihi eebbaweyne tilmaanihii xaggo wa asmaa'ihi eebbaweyne magacyaalkii xaggo wa rubuubiyati inuu rabbi hoos abuurtoos leeyahay hoos maamulo likulli shay wax la arka idaylkii wa qudratihi eebba awoodidiisa calaa kulli shay wax la arka kulligii korkii uu awoodo wa annahum culamada lidaalika inuu sidaa eebba yahay darteed bay cabaduuhu eebba la caabudeen oo waa ataacuuhu warkiisii la yeeleen oo waa axabu ay jeclaadeeno lahu eebbe dartii bay wax u jeclaadeen oo wixii eebba jecel bay jeclaadeen wa abqadu waa caroodeen min ajlihi eebba weyne dartii bay la caroodeen aladilatu naqliya aladilatu naqliya halkaasay ku dhamaatay afartaa wey aladilatu alcaqliya masaalantahay kow wujuudu hada alcawaalim caalamkan oo kana jiritaankiisa almukhtalifati ee iskhilaafsanayd iyo waalmakhluuqaati uun alkahiirati fara badnayd almutanawicati kala duuduwnayd yashhadu wuxuu qirayaa biwujuudi khaaliqihaa uunkan kala duwanee tirada badan axadkii uumay inuu jiro wahuwa allaahu waana eebe asakaadka addoomaha wajalla weynaaye id laysa maaha hunaaka meeshaan fi lwujuudi adduunka gudihii man ma hayno id daxaa sheegtay khalqa hadihi alcawaalim uunkan oo kana abuuridii wax sheegtay ma hayno wa iijaadiha samaynteeda oon siwaahu isaga ahayn kamaa ana alcaqla albashariya dadka caqligiisa uu yuxiilu u diidayo wujuuda shayin shay in la helo bilaa muujidin wax sheegaas haysiiyeyna uusan jirin bal inahu caqliga yuxiil wuxuuba caqliga diidayaa wujuuda abusato shay shay kan ugu yar in la helo bilaa muujidin ama rumay ama qalin ama irbad aan cid samaysan jirin in la helo caqliga waa diidaya wadaalika arrinkaasna ka dacaamin cunto wey cunto bisiloo meel taalla bilaa mucaalijin wax sameeyeyna male litabkihi cuntada karinteeda aw firaashin gogol fidsan cala alardi dhulka korkiisa ku fidsan bilaa mufarish wax goglay male lahu firaashka fiiha fi lardi fa kayfa sideeba idan haddii warka sidaa yahay bi haadihi alcawaalim caalamkan oo kana aldakmati ee weyniga badan alhaylati ee culus min samaain dhir ah wamaa xawad samadu waxay koobtay min aflaakin falagyaal wareega wa shamsin qorax wa qamarin dayax wa kawaakibin xidigo wa kulluhaa dhammaanteed mukhtalifatu laxjaam jurmigeeda way iskhilaafsan yahay walmaqaadiir qiyaaskeeda walabcaad fogaanteeda wasayri socodkeeda wa ardin dhul iyo wamaaki uu khalaqa eebba umay fiiha arlada gudaheeda min insaanin dada wa jaanin jinnia wa xayawaanin xoolaa maca maaki bayna ajnaasiha jinsiyaalkeedii u dhexeeya iyo wa afraadiha fardiyaalkeeda min tabaayunin kala durugsanaan fi lalwaani xagga midibka walaalsuni xagga hadalka waalikhtilaaf kala duwnaan filidraaki lidraaki waxaleelidda waalfuhuumi waxkasida waalkhasaa'isi arrimaha iyo washiyaati calaamooyinka u gaara iyo wamaakii awdaca uu rabbi wajaco dhigay fiiha uunkaas gudihiisa min macaadin fiiha fi lardi ardadii gudaheeda min macaadin jawhara mukhtalifati alwaan midabyaalkeeda kala duwan yahay walmanaafic manaaficdeedana kala duwan yahay iyo wamaakii uu ajraha eebba dareeriyey fiiha gudaheeda min ahaalin wabiyaala wamaa axaada wixii eebba uu koobay yaabisaha ardada inteeda aan gegan yaabxaarin badyaal buu ku wareejiyey wamaa ambata wixii eebba dhaliyey fiiha filardi dhulka uu ka dhaliyey min nabaatin daaqa wa ashjaarin geedaha takhtalifu ay kala duwan tahay simaaraha miraheeda watatabaayan ay kala fog tahay anwaacuha nuucyaalkeeda wa tuxuumuha ah, dhadhankeeda wa rawaaixuha ah, urkeeda wa khasaa'isuha ah, iyo khasaa'ista kala duwan iyo wa fawaa'iduha faa'iidadeeda kulligeed intaasoo dhanba uu sameeyey kolkaa caqliga basharigaa wuxuu garanaya inaan waxaas uumin waxaan eebba ahayn aclam